بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan ku dhex jirnay fasalkii shanaad ayaanu ku dhex jirnay qaybtii waxaanu ku jirnay xifd alcilmi bilkitaaba marka waxaan soo aragnay musanifka oo ku odhanayo waxaad samaysataa buug yar oo waxaad ku qorato mudakaro ah oo wixii faa'iidooyina oo ku kala daadsan kutubtaas oo aana meelihii laga heleeyey meelaan ahayn aad ku aragto aad ku qorato haddaa wax kala weydo kitaabkaada galkiisa meesha bannaan ku qoro inaad ku qorataa waa wanaagsan tahay uma wixii aada soo guuriso soo ururiso oo mudakaraadka mudakarada aad ku qoratahay tartiib u samee mawduucaadka u kala ratib hadduu fiqhi yahay fiqhiga laftiisa hadduu yahay maarata salaad yahay hadduu sako yahay hadduu soom yahay hadduu xaj yahay wahaada kada canaawiin u samee hadduu kutub kale yahayna u samee mawaadiicdaasi oo mid walbaba waxaa u samaysaa cunwaan u samee markaad qoraysana oo yani faa'iidada aad qorato meeshii aad ka soo qortay kitaabka magaciisa inaad qorto mujalladka uu yahay oo faa'iidadaas aad ka qaaday inaad qorto safxada mujalladka ay kaga qoran tahay raqamka inaad qorto wixii aad naqlisood guuriso si aysan kaaga khaldamin wax kale oodan mar labaad haddana u naskhinin nuqila inaad ku qorto waxaan waa la guuriyey waa kitaab kale lagu wareejiyey wuxuu kaloo ku yidhi haddii aad wax akhrinayso kitaab baad aad akhrinaysaa kitaabkii ma dhammayn kartid maanta meelaad ku istaagtay waxaa ku qorata balaqa halkaas ayuu gaaray yacni balaqa safxata kada ayuu gaaray deh markaad saa ku qoratid safxadaas ayaan gaaray waxay kuu fududaynaysaa markaa kitaabkii mar labaad inaad ku noqoto rabto waxaad ka bilaabaysaa meeshii aad gaartay oo balaqa ku qorata baad ka bilaaban horaad u soconaysaa laakiin haddaadan qorin oo meesha qiraa'adii aad ku sintay aadan qoranin waxaa dhici karto qayb aadan akhrin inaad u mooday inaad akhrisay ood meel kale ka bilowdo ama wixii aad soo akhrisay inaad gadaal ugu noqoto sisan u dhicinna sidaa yeel markaasuu culummada mawduucan fawaa'idda aada u qortay culamo ka midoo kuu sheegay kutubtooda kitaabkii badaacu lfawaa'id buu kuu sheegay kitaab aad qayim u aho ibn qayyim al-jawziyya mawduucaad kasto uu ku soo ururiyay waxa alla wixii faa'iido uu arko oo badiica badiic yaani wax wanaagsan xasan ah weeyaan faa'iido xasan uu arko meel uu ku qoran jiray meel uu ku qoran jiray saasoo marka wixii uu ururiyay ayuu inta tartiibiyay oo aqaaid iyo tawxiid iyo fiqh iyo kala saaray iyo luqad iyo tafsiir iyo xadiis u kala saaray ayuu markaa kitaabka badaa'ic fawaid kuugu qoray weeyaan way badan yihiin dadka sidaas ah sayyid al-khadir ka ibn jawzi leeyahay kitaabka zarkashi uu noo sheegay musannifka khabaaya zawaaya la yiraahdo zawaaya waxa la yiraahdaa zaawiya waa taqaanaa zaawiya waxa la yiraahdaa gurigan meeshan uu ka dhisan yahay hadda halka qaloocan iyo geeska afar zaawiya uu leeyahay zaawiyadan waa tan laabkan ah zaawiya kale waa ta ta kale zaawiya la tan zaawiya la yiraahdaa waxa ay angalka dhaxaan waa marka zaawiyaadkaas wixii luuqiyada ku jiray waa laablaabka wuxuu ku qarsoonaa ay ku soo saaraya saas u jeeda kitaab laba kitaab oo kale al-ighfal iyo baqaya al-khabaaya li yiraahdana waa ku sheegay weeyaan marka masaa'ishaas ayaynu ku dhex jirnay oo kitaabada ah. wa alayhi ala hada al-asl oo xifd yani ilmi bil kitaaba ah markaynu qabanno wuxuu ku leeyahay faqayyid alcilma cilmigii waxaad ku xirtaa bilkitaabi ay bilkitaabati qoraal ku xir cilmigaadu waa ugaar oo kale ugaartuna haddaadan markaad soo ugaarsato aadan xirana way kaa baxsan si uusan kaaga baxsanin xir waa tii aan dhahaynay yani maaragtay alcilmu saydun bay culammadu dhahaa waalkitaabatu qaydun cilmigu waxa weye waa ugaar qoraalkuna waxa weeye waa xarigii ugaarta lagu xiri lahaa qaydkii wey qayd saydaka bil habl alwaathiq marka ugaarta hadaad hesho waa inaad ku xirtaa xarig aysan ka goosan kareynin oo adag inaad ku xiratid wey marka faqayd alilm bil kitaba yaani halkan ee atharkan asagoo marna mawquufa asagoo marfuucana waa la wariyaa sheekh naasiruddin al-albani nasiixadiisa ayuu ku sugaa oo ah yani maaragtay saxaabada in laga wariyo ay yidhaahdeen qayid ilcilma bilkitaaba qayid ilcilma bilkitaaba cilmigii waxaad ku qortaan waxaad ku xirtaan qoraal ku xifdiya oo ku qoran weeyaan laa siyamaa maalba male kumaba sii jirto weeyaan cilmiga la qoraya maba kusii jiraba badaa'icu lfawaa'id faa'iidooyinka kuwooda wan wanaagsan maba ku sii jiraanba faa'iida ku soo maraysa adoo kitaab mutaalacaysanaayo yaani kitaabkaasoo kale kumaba jire waa inaad aad u qorto wey meel sugan si inaad u qorto waliba faa'iidadaas wanaagsanoo fawaaiddaa wanaagsanoo fii hayri madaaniha meelihii lagu maleynaayay aan ahayn maalan kitaabkan sida xalaba miaalina kitaab fiqhiya ma haddii kitaabkan mas'alo fiqhiya aad ka hesho qoro إلا مدان تيدي معها ماشي اللي جيه اللي كان معها مالكو حفظ سوء ساسو كلية ويا وهكذا شيء كست كلغي ماشي لو يقين ميل aan ahayn mas'ala markaad ka hesho qoro way ku sahlananaysaa barito weey iyo khabaaya zawaaya fi ghayri masaqiha wa khabaaya zawaaya zawiyooyinka hadda aan soo sheegnay dhinacyadii waxyaalaha ku qarsoon khabaaya khabi'ada wixii la qariyaa leeyahay wixii qarsoon zaawiyooyinka waxa ku qarsoonoo waliba fii hayri masaaqiha socodkeedii meelaan ahayn aad ka hesho meelaan lagu kaxaynin oo lagu keenin inaad ka hesho taasoo kalena waxaa la rabaa yani inaad ilaashato waxyaalaha qarqarsoon oon meesheedii meelaan ahayn meelihii lagu keenaya meelaan ahayn aad ku aragto sawqa waa kaxayntii waa taqaan socodkii weeyaan meeshii lagu socodsiinaya meelaan ahayn aad ka hesho ayadana qoro oo ilaali weeye waduraran yani sidoo kale jawhar oo manhuuratan la firdhiyey taraahaa aad arki markaad wax akhrinayso kutubtii aad ku arkayso wa tasmacuhaa aad culimmadii ka maqlayso iyo maarata mucallimiintii kuu akhrinaysay aad ka maqlayso ayadana qoro oo kitaabadii ku qayd oo ku xir taasoo taksha aad ka baqi fawaatahaa tegitaankeeda inay ku dhaafto aad ka cabsanayso يعني وحيالها الدرر جواهرته لله جوهرها جواهرته الدر اللي يراهدا الدر الجوهر جوهرها اللي يراهدا وحيالها احجار الكريمه ده اهي قاليقه اه sida dahabka iyo jawaahirta lu'lu'a iyo zabarjadka iyo waxa ay dhahan yaa la yiraahdaa ee marjaanka iyo waxyaalahaas jawaahir la yiraahdaa yaani jawhar la daadiyay oo ama aad kutub ku dhax aragto ama aad culumadaadii iyo kitaabkii darsiga aad akhrisanaysay iyo mashaaikhdii mucalimiintii aad kala kulanto oo weliba takshafa waa tahay inay ku dhaafto aad ka baqayso tagitaankeeda ay ku dhaafto aad ka baqana qor ku leeyahay wahaakada sidaas oo kale yeel fa ina alxifda yadcufu wannisyaana yacridu soo ma jeedi yani hadalka waa hadal qiimo badan waay fa ina alxifda xifdiga oo qofka odou yidhaahdo waxaan waad xifdisan tahay yadcufu wuu daciifi xifdigaada ma sii ahaanaysaan hadaa markaa yarta aad u xifdi badan tahay waad weynaan haddii ilaahay cumriga kuu daayo nisyaankaadaa badanayo wanisyaanu halmaamkuna yacridu insaanka uu kusoo dariyaa wuu yimaada kugu soo kordhaya w marka maadaama xifdigii uu daciifayo taag daraanayo oo dacfi marmarku gelayo nisyaanna uu kugu iman karayaahi waxa weeye kitaabada laazim wax qoro maalin aad uga baahi badan tahay aad ugu baahi badan tahay aad helaysaa weeyaan marka hadalkaas waa hadal aad u qiimo badan oo musanifka uu noo sheegay raxmatullaahi calayhi waa nasiixa oo qofka aalibulcilmiga yani albaabka u furaysa weeye markuu cilmiga gelayo qaabka si sahlan inaysa wax walba ku dhaafin lidaalika kutubtan waad aragteen la yidhaahdo sidii tacliim mutacalimka oo kale iyo kan qofka markuu cilmiga bilaabayo ahami shay inuu akhristo waaye sababtu wax badan u furmaayo kitaabihiisa ku xifdisan lahaa yaani wixii aan soo marnay oo fawaa'idi khayr ah soomaarkiis aad u tira badna waxa soo dhan qofka dhaafay haduu soo u socdo asagoo waliga cilmi akhrisan oo masaajid iska dhax fariisto miftaax ma haysta ninkaas oo kale waa daayic waa dhumaya marka soo san u dhumin dariiqi wax ku jiheeyo inuu helo waa muhiim قال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله ايا وحو ليه وحو يري اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط idaa samita shayan haddii waxun aad maqasho faktubhu shaygaa qor haddaad warqada ah wax ku qorato weydo walow fi lxaa'idi darbigaba aad ku qortida gidaarka gidaarkaba ku qor haddaad rabto laakiin si aysan wax kaaga dhumin waa inaad wax qorataa wey wixii aad maqasho oo faa'iide la qoro rawaahu khaytama ayaa shiikhaas ayaa wariyey aarkaas camr shacbi ka soo wariyey wain ijtamaca ladayka maa shaa allahu an yajtamica فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات حليه وإذا اجتمع لديك أكتاد هدي أو كلمه ما شاء الله الله وحي أو دور أن يجتمع إنه كلمه يعني حبا سوء أرورسي مذكرات كذي كناشت هذه وحي wixii ilaahay kuu qadaray oo rabbi kuu ogolaado oo rabbi doonay inaad soo ururiso marka agtaada ku soo ururaan oo wax badan aad mawaadiic badan fawaaid badan soo urursataan oo ku jiro buugtaadii iyo dafaatirtaadii ku qoran wuxuu leeyahay faratibhu tartiibi oo say u kala horeeyaan tartiibku waxa kala horeyn ama kala habeyn habeen waa fi tadkiratin yani fi mudakiratin mudakiradiyo kale ku habeen aw kunaashin ama daftarkii buugii oo kale ku habeen yaani tartiibiyo kala hufway waxaad u tartiibinaysaa cala mawduucaati mawduucaadka ku qor mawduucan yaani maaragtay markuu ka hadlayo salaadii uu yahay salaad ku qor zakadii uu yahay zakadii ku qor yaani xajkii uu yahay xajka ku qoro beec markuu yahay beeci ku qoro marka uu yahay jaraaxadii jaraaxadii ku qoro wahaa kada haduu fiqh yahay xadiis markuu yahay yani maarata mawaadiicdu ka kala hadlaayo sooyih u qoro hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday balaaqa tahay musalax haduu yahay usuul fiqhi haduu yahay maado kasta kulligeed oo aad darsayso wixii aad soo ururso fawaa'ida tartiib iyo mawduucaad u tartiib buu leeyahy maxaa yeeley fainahu tartiibintaad aa mawduucaadka u tartiibiso canaawiinii mawduuca u samaysaay yaa yuscifuka kuugu kaalmaynayo wuu kuu kaalmayni fii adyaqi alawqaati waqtiyada kuwooda ugu ciriiriga badan allatii waqtiyadii qad yacjizu yani maaratay ou ka cajiso qad yacjizu ou ka cajisayo can ilidraaki fiiha inuu haleelo fiiha awqaadda dhexdeeda kibaaru lahbaati dadka habtiga ah alabaat waa jamcu habtin whabtu huwa hiqatu baa layidhahda qofka iqada ahee la yaqaano oo cadaaladiisii xifdigiisii dhinac walbaba fulaanun iqatun habtun soo lama yidhahdo صغيرة حديث توقعت مصطلح وادرته هي علم إمارة علوم الرجال علم الجرح والتعديل فلان وحال ليه وثقة هذه ثقة ثبت لو سي درنا وكسي بارتي لبا لبا درجه واوين بو هيستا marka yaani dadka afbaada ah waaweyn thiqaadka ah waaweyn oo qaada ay yaani loogu caajis badan yahay ay ugu caajis badan yihiin buu kuugu kaalmaynaya kitaabadaas aad la soo bixi karta mawaadicda aw kala ratbatay weeyaan sheekh bin usaymin raxmatullahi calayhi markuu hadalka sheekh bakar uu tacliiqinayo wuxuu leeyahay tartiibinta sheekhu wuxuu yiri faratibhu fi tadhkiratin aw kunashin ala almawduucaati buu yiri sheekh bakar baa oranay laakiin sheekh bin usaymin wuxuu leeyahay ma waxa wanaagsan in mawaadiic mawduuc mawduuc la iskugu xijiyo oo saa loo ratibo loo habeeyo mise yani wuxuu u baahan yahay yani maaragtay calaa in loo tartiibiyo alfabai waxa la yidhaahda alfabai waxa la yidhahda in loo sameeyo oo alifka bilow ba ku xiji ta ku xiji ilaa ya-da laga gaaro si ay u kala horeeyaan inaad u tartiibiso calaa qaabka ay u qoran yihiin kutubaha qaarkood aad aragteen ma qaabkaasaa wanaagsan mise in mawduuc loo tartiibiyaa wanaagsan uu leeyahy marka shiikhu sheekh bakar asaga mawduucaadkuu doortay laakiin wuxuu leeyahay anigu waxaan arkayaa buu yidhi sheekh binu cuthaymiin alfaba in loo sameeyo yacni alfabetical midka ay gaaladu sidaasoo kale in loo sameeyo loo habeeyo ayaa ila fiican buu sababta way ka sahlan tahay mawduucii waa tiro badan yahay haddii haddii mawduucaad loo habeeyo mawduucii intaasoo mas'alow ku jira ayaa canaawiin badan uu leeyahay xaggee u raadine laakiin markaad alfabaa u samaysid xuruufulhiija aa ku raadisid durbadiiba waxaa hadduu ka bilowda cayn oo caynka uu ku xigo nuun oo kale can cayn nuuna durbadiiba la soo baxaysa meesha uu ku qornaa masaladii sidaasaad u baaranaysaa weya marka taasaa aniga ila fudud buu leeyahay marka meeshaan labada arrimoodoo qaybtan musanafka uga hadla waxa weeye haddii aad wax maqasho faa'iido aad hesho inaad qorto walow haddaada waxba ka helayso darbi baa ku qortide sida caabir shacbi looga soo guuriy waxaa la yidhahdaa ninkii jaaxid ahaa aljaaxid waa taqaanaan ninkaasi waxaa la yidhaha xataa hadduu musaafir yahay oo ay mas'alo un wax un ku soo dhacaan shay oo mas'alo uu helo wuxuu samayn jiray yani hadduu wax kale waayo wax ku qoro waayo dhagax intuu soo qaato ayuu geedka uu hoos fadhiyo safar u yahay geedka korkiisuu ku qori jiray dhahan geedka laftiisa aysa waxaa qoraalka markaa qorto dulmadii maskaxdaada wixii waa ku xasilayaan saasuu samayn jiray marka maalin aad u baahi badan tahay ayaad shayga aad qorto yaad u baxsanaysaa marka yani arintaas marna kitaabada waa cilmiga waxa lagu xifdiye ha la qoro buu yidhi qaybtaas waa ka baxnay xifdu ricaaya wuxuu musanifka ka hadlayaa ilaalinta iyo dhowrista cilmiga la dhowro yani xifdu ricaayat alcilmi wa cilmiga ilaalintiisa dhowristiisa oo la dhowro la ilaaliyo ayuu cunwaankan musanafku u caqiday ricaayadan siduu sheikhu noo fasirayo waxa weeye cilmiga see loo ilaaliyaa cilmiga waxaa loo ilaalinayaa bilcamala lagu ilaaliyaa cilmiga camala lagu ilaaliyaa qofku markuu cilmi leeyahay masaladan uu yaqaanana uu ku camal falo waa xifdiyey waa ilaashan tahay marka tiibuu sheikhu no amrayaa wey ubdil lwusca fii xifdi اlcilmi xifda ricaayati bilcamali walitibaaci ubdul bixi alwusca daaqadaada iyo karaankaada iyo awooddaada fii xifdi lcilmi cilmiga ilaalintiisii dhexdiisi ku bixi oo maxay tahay xifda ricaayatin yani xifda ricaayatin acni xifda ricaayatin baan ujeedaa weya xifda ricaaya ilaalinta iyo dhowristii ilaalinteedii la ilaaliyo bilcamali ku camal fal cilmiga lagu camal falo lagu ilaaliyo iyo walitibaaci raacitaan oo wixii lagu amray iyo wixii laga reebay intaba aad la timaado oo nabi ilaahi maxamed aad ku raacday itibaac baa la rabaa marka haddausan qofka cilmiga uu leeyahay uusan ku yacni maaragtay camal iyo ilaalin iyo raacitaan itibaac uusan la imaanin xifdi cilmigiisa ma xifdisna mid ilaaliya cilmigiisa ma noqonayo hadduu cilmigiisa khilaafo maalan uusan ku dhaqmin cilmi buu baranaya cilmigana ku dhaqmi maayo ku raaci maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo itbaaca iska ku raaci maayo marka waa qof cilmi dayacmay weeyaan qaala alkhatiibu albaqdaadiyu raximahu allahu tacaala khatiibu albaqdaadi ayaa wuxuu yidhi ilaahay u naxariistee yajibu calaa طaalib alxadiidi an yukhlisa niyatahu fii طalabi wayakuuna qasduhu wajha allahi subxaanah وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض فجاء فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه خطيب البغدادي هذا الآد قيمة بدن أي ماشى أنه قرية يجب على طالب الحديث قفك حديثك طلب ياهي وحديثك دونية وحكو واجبة أن يخلص نيته نيديس إنه صافي يله في طلبه في طلب الحديث xadiidka raadintiisa dalabkiisa uu dalbayay inuu maarata u saafi yeelo marka xadiidka waa loo soo qaatay laakiin cilmi kastoo dalbayso ikhlaasaa la raba ikhlaas alcamal inaa ilaahay dartiis aad ilaahay ugu saafi yeesho oo aadan maqsad kale aadan u barinin wey wayakuuna inuu ahaado ayaa waajib ku ah aalibulcilmigii wayakuuna inuu ahaado qasduhu qasadkiisu wajha allaahi subxaanahu allah hufnaaye oo nusqaan oo dhanba ka hufnaaye wejigiisa inuu talbo ilaahay ka raadi noqdo kali inuu cilmigan u talbada baa la oo u raadinay walyahdar ha iska ilaaliyo ka digtoonaado ardaygii xadiidka dalbayay an yajcalahu cilmigii inuu ka yeelo talabkiisii sabiilan waddo oo ilaa nayri alacraadi caradka waxaa la yidhaahdaa berberka adduunyada dhaldhalaalkeeda dhaldhalaalka adduunka inuu ku gaaro yacni waxa weeye madaxtinimadii inuu helo jaah iyo yani maaragtay iyo wixii lamid ah wey wa ariiqan waddo inuu ka dhigtana ha iska ilaaliyo ilaa akhdi acwaadi acwaad waa jamcu ciwad wey bedel inuu ku qaato waxyaala bedel oo ku helo oo yani cilmigan aad barato aad ku qaadati muratab shahri oo caali ah xoogaa yani mushaar fiican aad ku heshid darajo aa ku gaartid badel aa ku heshid inuusan arrintiisa aysan noqonin taa ha iska ilaaliyo maxaa yeelay faqad jaa waxaa yimi alwaciidu tahdiidkii iyo goodigii iyo maaragtay waciidkii ayaa yimid liman dad oo xag alle iyo rasuulkiisu ka yimid allah rasuulkiisu ka yimid waciidka iyo goodigii iyo tahdiidka liman ibtiqaa qofkii dalbo daalika arrinkaasi bicilmihi cilmigiisa qofka ku doono oo ku dalbahay tahdiidka la hadidaayo ayuu arintaasi ku yimid weeyaan marka halkan musanifku wuxuu noogu sheegayaa cilmiga waxyaalaha lagu ilaaliyo ku camalfalo wey cilmiga inuu qofka ku camalfalo haddii cilmi aad leedahay oo cilmigana ummadda aad gaarsiinayso laakiin adiga aadan ku camalfalaynin waxaad soo gelaysaa aayadda allah leeyahay fi suurati albaqara atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaad soo gelaysaa xadiidkii usaamat bnu zayd oo nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam oo bukhaari iyo ba ay soo saareen oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yu'taa birajuli yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qof lala imaanaya fayulqaa fi nnaari naartaa lagu tuuraa markii naarta lagu ridana fatandaliqu aktaabu banihi calooshiisa mindhicirada ku jiray xiidmaha ayaa daadanaya oo shubmaya naarta markii lagu rido ilaahay baan ka magan gelinaa subxaana wa tacaala markaasuu fa yaduuru biha kama yaduuru alximaaru biraxa markaasuu wuxuu wareegaa naartiibu wuxuu ku dhex wareeganaya sida dameerka marka uu shiidayo shiidka markuu samaynayo saa ugu wareego yani waxa leeyahay dadka oo saliidda iyo waagii hore marka la shiidayo rati iyo waxba iyo dameer waxbaa lagu xiraa marka saasaa maanta dhan kuwii saliidda samaynayay oo u wareeganaya kaasoo kale sida u wareegtoo kale ayuu saa u wareeganaya xiidmihiisii dhexdeedii ayuu saa ugu dhex wareeganaya marka asagoo mindhicirkiisii xiidmihiisi ugu dhex wareeganayo ayaa fa ilayhi ahlu naari ahlunaarkii kale inta la yaabaan ninkan dhib haysto ayay u imaanayaan fa markaasay leeyihin yaa fulaanu maa war hebelow xaalkaadu waa sidee alam takun ta'muru bilmacruufi wa tanha cani ilmunkar miyaanad ahayn mid macruufka na faro oo wanaagii khayrka noo sheego munkar kale naga reeba miyaadan ahayn fayquulu bala haabuu leey waa idin fari jiray yani muxuu yidhi bala qad kuntu aamuru bilmacruufi macruufka dadka fari jiray walaa aatiihi lamana imaan jirin wa anha can ilmunkari munkarkaa dadka ka reebi jiray wa aatiihi munkarkana waa la imaan jiray marka sidaasaa igu khasabtay cilmigii aanan ku camal falin ayaa maaragtay arrintan i gaarsiiye sabab iigu noqday buu leeyahay marka qofka aalib cilmiga ah waxaa la niyadiisa inuu cilmigan ilaahay u baraxtiro oo u saafi waa inuu ula qasdaa cilmigaa markuu talab uu raadinayo inuu helo awaab ilaahay inuu ka helo alle inuu kaa awaabiyo inay maqsadkaada u noqdo inaad shareecadan marka cilmiga bararto ilaalinteedii aad ku ilaaliso cilmigaaga inaad u baranayso inaad cilmigan aad shareecada waxa zaaidka ku ahoo ummada ku soo daraan oo siyaadadahoo xunxunkaana iyo macaasida iyo bidacda inaad kaga ka celiso oo ummadii aad kaga celiso inaad naftaada jahliga kaga kor yeesho dadka kalena jahliga aad kaga kor qaado ood waxbarto adiga maqsadkaas inuu qofku inuu noqdo ayaa la rabaa wailaa haddii uu noqdo arad min araad dunya hadduu noqdo maqsadkaada adduunyo doon hadduu noqdo hadda waxaad ogtihiin waa cilmigii nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ka magangeli jiray inuu ilaahay cilmigaasoo kala siiyo ka magangeli jiray cilmi aan lagu intifaacin saaxibkeeda ku intifaacin ducooyinkiisoo nabigeennu ku baryi jiray xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan ayuu rasuulku xadiidkii zayd ibni arqam yuu nabigu wuxuu yidhi allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac wamin qalbin laa yakhshac wamin nafsin laa tashbac ومن دعوة لا يستجاب لها الله يو وحن كان مغنقليا علمي آنا وحبا إترين ونفع لهين لو علمي كان xoolo uu ku gaariyo darajo ku hel iyo sheekh hebel hal uu yiraahdo iyo maarta madax hebel gudoomiye hebel hal uu yiraahdo haduu maqsadkaadu yahay kaliya iyo xoolo ku jamci waa cilmi aan waxtar lahayn weeyaan allahumma inna a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' ilmi aanan naf'i lahayn baan ka magan galay wa min qalbin la yakhsha' qalbi aanan khushuuc lahaynan ilaahay ka magan galay wa min nafsin laa tashbac naf aanan dhargaynin oo maaragtay mar walbaba baahan ayaan kaa magan galay wa min dacwatin laa yustajaabu laha baryo oo aan laiga ajiibayninna allahay waa kaa magan galay ayuu rasuulku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam ducadiisay u badneed weeyaan marka qofka cilmigiisa aanan ku camal falayn wuxuu rasuulku ku miaaliyey qofka cilmiga laleh oo ummadii cilmigii baray laakiin cilmigiisa aanan ku camalfalaynin waxa weeye baalkan shumaca la yidhaahdo shumaca soomaalka la shito shumacan naftiisu waa gubaya soomaa waa baaba'aya laakiin yuu anfacaya dadka kale anfacaya dadka kale wuxuu taraya laakiin isaga naftiisu waa baaba'aya saasoo kale buu la mid yahay yani rasuulku saasuu leeyahay xadiidka uu maaragtay sanadkiisuna uu saxiix yahay waxa weeye jundab ibn abdullah al-bajali ayaa wuxuu leeyahay qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه يعني وحوي قفك عالمك وددك خيرك بري نفتي سنة إلوسن وحو لمد يهي دبك بحي أو كلاته سراج كاس oo dadka wuxuu iftinaayay iftiinka ay ka helayaan way yaxriqu nafsuhu naftiisana gubay oo kala buu lamid yahay marka masaa'ishaasi aad iyo aad ayay u badan tahay qofka waxa la rabaa cilmiga inuu ilaahay dartii oo u barto adduunyo darteed inuu soo baran horana ku soo marnay qaybtan maartay kitaabkeena bilowgiisi ayaanu ku soo marnay oo soo aragnay weey وليتقي المفاخرة والمباهاة به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإنه الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه عليا وليتقها اسك إلاليه طالب العلم هكذا ورصده المفاخرة فان من ضدك علمي وقفان والمباهاة واسكفانك المفاخر والمباهة والمباهة واسكمده إنه فانه به أي بالعلم أو كفانه عالم بانهي شيخ خبل بانهي يبابا إنه يراده هاسك إلالي هكذا ورصده cilmi baan leeyahay oo sidaas baan ahay iyo waxaasan xifdiyey iyo ummadda kale uu mufaakhara darteed ugu leeyahay taa ha iska ilaaliyo wa an yakuunana ha iska ilaaliyo inuu noqdo walyataqi an yakuuna qasduhu ha iska ilaaliyo inuu qasadkiisu noqdo fii talabi alxadiidi cilmigan cilmi alxadiidka uu dalbayaahi inuu qasadkiisu noqdo nayla riyaasa madaxtinimo inuu ku gaaro raisnimo iyo madaxtinimo inuu ku gaaro ha iska ilaaliyo iyo watikhaad alatbaaci dad atbaacaho raacsan inuu samaysto dad u sacbiyo oo dabagalo oo yani sheekh hebel daba ordaa maqsadkiisu inuu saa noqdo ha iska iyo wacaqd almajaalisi majaalis inuu qabto oo yidhaahdo ummadda haliskugu yimaado oo majaalistaas aniga halaiga faa'iidaysto oo caqd almajaalis oo kale uu sameeyo oo cilmigiisa uu ku muujinayo majaalis yacni intuu qabto oo rabo inuu cilmigiisa dadka ku muujiyo inuu caalim yahay si ummadu u ogaadaan saas oo kale niyuusan marka fa inna fa innahu al-aafatu wa ani qorin laakiin waxa ka fiican nusada kareeto fa inna soo idin qorin fa innahu wa ani qorin isku aniga tabcada aan haysta haysto alla fiicaya fa inna ba fiican fa inna al-aafata aafada iyo balaayadii ad-daakhilata ala al-ulamaa'i culimada dhex yaani galaysay dhex galaysay akaruhaa badankeedu min hada alwajhi bay ka timaadaa dadka culummada aafada ku dhacdo badankeedu waxay ka timaadaa fahanka oo cilmiga lagu faano qasadkiisa oo madaxtinimo doon ou noqdo atbaac iyo dad maaragtay inuu raaco dad raaco u sacbiyo inuu helo aafada halkaasay ka timaada laakiin yani culammadoo dhan maaha dad badan baa ilaahay ka badbaadiyaa aafada iyo cudurka ka badbaadiyaa laakiin meesha la halkaas ugu badan tahay in badan halkaas ku sanbar raxbaan qofkaasna diinkiisa nafci ma yeesho yani naaficna ma noqdo waana cilmigii ilaahay nabi ilaahi maxamed uu ka magan galay oo hadda aan arkayna weeye allahumma inni acuudu bika min cilmin min cilmin laa yanfac waa in ilaahay mar walba laga baryo subxaana wa tacaala inaan weydiisano weeyaan waliyajcal ha yeelo ardaygii xifdahu lilxadiidi xifdinta uu xadiidka xifdinayaahi ha ka yeelo xifda ricaayata ilaalin xifdigeed ha dhigo dhowrista uu cilmiga dhowrayahay yani ha ilaaliyo oo loo jeedo yani ricaayat alcilmi bilcamali iyo wadacwati ilayhi cilmiga inuu ku camal falo oo markuu ku camal falana ummadda uu ugu yeero taa ha ku yani inuusan ka yeelin xifd riwaaya keliya yani anigu waa warinaya ciddii qaadanaysa iga qaadato laakiin aniga ku camal fali maayo waxaan rabaan samaynaya awaamirtiina waa khilaafi nawaahidiina waa la imaanaya la iga reebay yeeshe saa noqonin saa inay ka noqoto lama ogola wey laa xifda riwaaya shaqaday maahan waa warinayaa wey waatay aan dhowr jeer ka hadalno dadka laga soo guuriyo khud cilmi walaa ta'khud camali bay dhihi jireen oo kale ana cilmigayga qaada laakiin hafiirin camalkayga camalkaaga cilmigu ku xiran yahay waxa laga qaadanaya siiradaada iyo dhaqankaada cilmigaada ku xiran yahay haddii cilmigaana qofka uu ku camal falo isagana waa ku intifaacaya saaxibkiisana waa ku intifaacaya wey haddousan cilmigii uusan ku camal falaynin dee lagamaba qaataba qofkaasoo kale cilmigiisa baraka male nafcina maa waa laga tagaa wey fa ina ruwaata yani wuxuu leeyahay faina urwaata alculuumi culuumta dadka wariyo oo cilmiga dadka gaarsiiyo u sheegaa ama xadiidka soo wariyaay kaiiru waa tiro badan yihiin warucaatuhaa dadka ilaaliya oo bilcamali wadacwati ilayhi ku ilaaliyana qaliilan way yaryihiin waa dad yar wey ku dhaqanka oo cilmiga lagu dhaqmaahi dadka ku dhaqma waa tirsan baynamaa dadka warinayo ay tiro badan yihiin oo aada u badan yihiin warubba xaadirin kalghaa'ibi warubba waxaa la arkaa oo badan rubada tagsiirna waa tustaa taqliilna waa tustaa rubba xaadirin mid joogo ayaa aad u fara badan weeyaan oo kalghaa'ibi mid maqan oo kale la mid ah oo qofka aanan cilmigiisa ku camal falaynin cilmigii waa ku maadaama uusan ku camal falaynin qof cilmiga ka maqan oo kaloo lamid wa aalimin wa rubba aalimin aalim badana oo kal jaahili lamid ah qof jaahila yaani wuxuu lamid yahay jaahilkan cilmi mala oo ku camal falso soomaha aalimkii haduusan cilmigiisa ku camal falin jaahilkan cilmigiisa ku camal falayn oo kaloo lamid marka iyagana waa badan yihiin wa haamilin wa rubba haamilin lil hadiidi mid hadiidka xambaaro yani aad ba u badan yahay oo laysa macahu xaaminkaas xadiidka soo qaaday la jirkiisa uusan ahayn minhu min alxadiidi xadiidka xaggiisii shay-un waxba uusan ka ahayn aaday u tiro badanta xadiidkiibuu soo qaaday waa xumbaarsan yahay intaasuu xadiidu xidhisan yahay laakiin laa yacmalu bihi kuma camalfalayo kuma camalfalayo marka arintaas aaday u tiro badan tahay buu leeyay waruba xaamilin lilxadiidi laysa maahu laysa maahu minhu shay yani min alxadii wuxuu kaga sugan yahay lama arka weya idaa kaana waa goormo laakiin idaa kaana haddii uu yahay fi iiraaxihi ninkii tuuristiisii lixukmihi xukm xadiii uu tuurayo haddii uu la mid yahay bimansilati daahibi hadduu yahay bimansilati daahibi mid tegay oo kale darajadii can macrifati xadiii aqoontii xadiidka uu lahaa iyo cilmihi mid ka tagay oo kale oo lamid yahay weeyaan yaani waa kalimaadkan oo wax isku mutaraadif oo isku dhowdhow weeyaan waxa weeye qof xadiidka soo qaaday oo wax xadiidka uu ka haya aan jirin iyo aad u badan waa marka uu xadiidka xukunkiisana sheegayo uusan ku camal falaynin marka wuxuu la yahay nin xadiidkii iyo macrifadiisii ka tagay culumtiisii oo ninka tagay ayuu la yahay weeyaan marka sidaa darteed qofka cilmigiisa inuu noqdo xifd ricaaya xifd ricaayatin bilcamal ayaa la rabaa camal in lagu xifdiyo ayaa cilmigii la rabaa weeyaan wuxuu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi markuu mas'aladan uu ka hadlayo yacni xadiidkan iyo qur'aankaba buu ka hadlaya wuxuu leeyahay ricaayada والمقصود بالحديث أو القرآن الكريم هو فقه المعنى حيث يعمل به الإنسان ويدعو إليه يعني حفظ الرعاية وحين نقن كرتا يعني قرآنك حديثتي معنى هذه انتو قفك فهمه وفقه أياشه ثم أكو عمل فله أو ضدكنا أغيره يعني وحو ليه سداس وي ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته الله حكمتيسا يعني جعل الناس أصنافا dadkii saddex anwaac saddex nooc ayuu ka dhigay anwaac buu u qeybiyey laakiin saddexuu sheikhu ka sheegay mid wuxuu leeyahay dad waxaa jiro fa raawin faqad walaa yacrifu min almacnaa shayan ila shayan waadixan bayinan laa yaxtaaju nnaasu ilaa munaaqashatihi fiihi walakinahu fi lxifdi wاhabaati qawiyun jiddan dad waxaa jiro uu leeyahay waxbay soo warinayaan waxay soo wariyaanna aaday u xifdiyaan xifdigooda aad u adag yahay laakiin wax macnaaho uu ka fahmaayo lama arka buu wax macnaaho ka garanayo lama arko waa hore aan kusoo mari jirno ninka oo maaragtay yani eh, maxay dee ximaaru lfuruuc aan hore kusoo mara shiikhu uu ka sheekeynay oo kale la mid yahay weeye waa xaafid laakiin waxba kama wuxuu soo xigdiyey qolo waa qoladaas wey wuxuu leeyahay haddana wa min annaasi man actaahu allahu fahman wa fiqhan lakinahu daciifa alxifdi ila annahu yufajiru yanaabiica alcilmi min annusuusi ilaa anahu daciifu lxifdi wuxuu leeyahay qolada labaad waa qolo ilaahay uu siiyey fahmi aad u sareeya iyo kasid oo fiqhi ah laakiin xifdigiisu uu aad u yaryahay fahmigiisu wuxuu gaarsiinayaa masaa'il oo qarqarsoon inuu ilaheedii ka soo saaro fahmigii ilaahay siiyey xifdigiisu waa yaryahay laakiin fiqhi buu leeyahay iyo fahmi iyo maarata buu leeyahay markaasuu masaa'il istinbaadaya soo dhex saaranayaa buu leeyahay dadka noocaasana waa qaybta labaad weeyaan qaybta saddexaad waa min annaasi man yuctiihi allahu alamrayn qolo oo labadaba iskugu daray alfiqhu waalfahmu waalxifdu labadaba iskugu daray fahmigii iyo xifdigiiba labadiiba waa la iskugu dara buu leeyahay waxaa la siiyey quwat alxifdi wa quwat alfiqhi allah wuxuu siiyey quwat alxifdi iyo quwat alfiqhi labadiiba waa siiyey laakiin haadaa naadirun aad bay u yar tahay wuxuu u maalinaya xadiidki wuxuu ishaarayaa shiikhu yacnii wuxuu ishaarayaa xadiidkii wuxuu ishaarayaa imaamu albukhaari iyo muslimba ay wariyeen ayuu ishaarayaa oo saxaabo dhowrana ay soo saareen waxaan u jeedaa abu muusa alashcari oo nebiga ka wariyey maalu maa bacani allahu bihi min alhudaa والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومن لم يرفع بذلك رأسا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به حديث كاسو إشارة حيالي نبي عليه الصلاة والسلام نركبوا يعني هديسي إلهي أوسي أي مثل أسمي النبي عليه الصلاة والسلام تصال أسمي نلكو نل روب كد أي مثل قسوقاته dhulkii baa marka saddex qaybood loo qaybiyey qayb biyihii way la qaysaa laakiin wax dooga ma soo saarayso dhulka qayb kamid ah taas marka maalkeedu waxa weeye qofka ilaahay oo cilmi iyo xikma siiyey laakiin aanan ku intifaacin shayga oonan ku camal falin ayaa la yidhaahdaa weyaan qaybta labaad oo ardada ka midihi waa dhul biyihii buu qabanayaa biyihii way qabanayaan laakiin yani maaragtay biyihii dadka u haynaya oo waa la waraabayaa waa la cabayaa dadki way cabayaan laakiin waxa weeyaan lam tumbit kalaa doog ma soo saarayso dadkaasna waa dadka ruwaada ahoo cilmigay soo guurinayaan kuma camal falayaan dadkii bay gaarsiinayaan dadkaa ku intifaacaya ayago kuma intifaacaan qaybta labaad weeyaan qaybta saddexaad waxa weeye waa ardada biyahana aqbalayso doogana soo saarayso oo dadkii yani inta ku intifaacaan maxaa la yidhaahdaa doogoodii ay mirihii dhulka uu soo saarayna cunay xoolahoodii ku noolaadaan iyo iyagu ku noolaadaan marka labadaas qaybtaa dambe waa qaybta alfiqhu walfahmu yani quwat alxifdi iyo quwat alfiqhi labada laiskugu daray weeyaan qofku waa ku camal falay diinkii waana ku dhaqmay waana ummaddiina waa ku intifaacday noocaasoo kale buu shiikhu ku tilmaamaya weeyaan marka waxaa la rabaa ricaayat alcilmi yani waxaa la rabaa bilcamali walitibaac in lagu ilaaliyo cilmiga camalfal iyo itibaac raacitaan in lagu ilaaliya wayanbagii liaalib alxadiidi an yatamayaza fii caamati umuurihi can araa'iqi alcawaami biisticmaali aaaari rasuuli lahi sal lay slam maa amkana wayanbagii waxaa haboon liaalib alcilmi qofka liaalib alxadiidi xadiidka qofka doonayaaho ardayga ahi oo dalbayaahi an yatamayasa inuu ka soo xumo fii caamati umuurihi arrimihiisa badankood caamnimadooda inuu ka soo xumo can araa'iqi alcawaami dadka caamada ah yani dhaqankooda iyo wadooyinkooda iyo qaabka u dhaqmaan inuu ka socmaala adi maadaama aad aalib alcilmi tahay dadka caamatnaas lamid matiida maxaa hay shariif oo weyn ayaad xambaarsan tahay yani mujada cilmu lxadiid iyo maaragtay cilmu qur'aan shariicadii cilmigeedii baad xambaarsan tahay marka lamid ma tihid qof caamo ahoo aan waxba haynin caamatu naas lamid ma tihid wey marka inuu ka soocmo ayaa la rabaa buu leeyahay marka yanbagiida ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay yani axyaanan yuraadu biha alwujuub marmarka qaarkood waajib baa loo isticmaalaa waxaa la yidhaahdaa waa waajibay ku tahay qofka inuu ka soocmo wey saasoo kale buu leeyahay taasoo kale waa loo isticmaala seeba uga socmaya marka can ariiqi cawaam dadka cawaamtaha wadadoodaisa uga socmaya biisticmaali aahaari rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam ma amkana biisticmaali yani ku camalfal iyo isticmaal iyo ku dhaqan aahaari rasuulilahi sal alay wasalam nabilaahi muxamed wixii laga soo guuriyey salawaatu llahi wasalaamu calayhi oo axaadiiiiyo qur-aankii ah ku dhaqankoodii ma amkanahu intay suuragal u tahay qofka intay suuragal ku tahay inuu ku dhaqmo baa la rabaa iyo wa sunani sunnooyinkii oo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dhaqankeedii oo ku dhaqmaiyo camalgelinteedii ku shaqaynteedii calaa nafsihi uu ku dhaqangeliyo weyaan tawdiifka inuu yani wadiifa ka dhigto oo shaqo uu ka dhigto ku camal falo oo ku dhaqmo naftiisa ku dhaqo ayaa la rabaa maxaa yeele faina allaha tacaala allah sarreeye yaquulu wuxuu yidhi wuxuu odhanayaa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم حائدين في رسول الله رسولك الله يعني دحديس waxaa idin kugu sugan quswatun dayasho oo xasanatun wanaagsan dayasho wanaagsan baa idin kugu sugan laakiin yay ugu sugan tahay rasuulka dayasho liman kaana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira qofka ilaahi yani maaragtay rajo ka qabo oo rabbigiisa ka baqayo cadaabkiisa ka cabsanayo jannadiisana rajaynaya rajaa rajihii caadigaa way noqotaa oo tamaca aha rajaa bimacna alkhawfna waa la marka labadaba isku dar mid ilaahay cadaabkiisana kaga baqayo rajihiisana rajaynaya jannadiisana rajo ka qabo iyo walyowma alaakhiri maalinka aakhara jannadiisa rajaynaya wadakara allaha kaiira allana in badan xuso kaa ayay uswa xasana ugu sugan tahay nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam marka itibaacu laaaar waxa weeye eh, in yani qofka wuxuu kaga soocmayaa caamat naas cawaamta wuxuu kaga socmaa waa maxay ku dhaqanka diinka uu ku dhaqmo wey wixii la amray iyo wixii laga reebay wixii laga doonayay kulli inuu inuu la yimaado oo caamada uu kaga soocmo ayaa la dhaqankaada dhaqan diineed inuu noqdo maadaama taalib alxadiid ama taalib alcilmi aad ayaa la doonaya Sheikh Ibn Uthaymeen uu tacliiqinaya meesha hadalkan uu sheekhu yiri biisticmaali aathari rasuulillah sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay wuxuu leeyahay cibaaradan fiha shay'un min ar-rakaka xoga culaysa ku jira يعني هدو به لها بر ولو قال باتباع باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هدو به لها ماشي باستعماله وكير اتباع هدو به لها أي كفعنا الله يقول kitaabkiisa caqiida waasitiyaha uu ku ishaaray oo yiri uu kaga cabiray min usuuli ahli sunnati waljamaaca itibaacu aathaari nabiyi sal allahu calayh wasalam aahiran wa baatin hadalkaa uu yidhi maxaa yeelay itibaac ayaa soo arooray oo qur-aankana ku yimid yani wuxuu leeyahy usuulsha ahlu sunnaha iyo ahlusunna waljamaaca dadka sunnada nebiga ku dhaqmo oo jamaacat iyo maartay eh, sunnadiisii iyo kitaabkii quraanka iyo sunnadii inay qaataan aahiran wa baatina labada inay ku dhaqmaan ay ku raacaan itibaacaasna quraanka waa ku badan yahay yani maartay fattabicuuna yuxbibkum allah ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum ittabicuu waa ujeeda itibaacuna la amraya raaca baana la leeyahay itibaacaasaa la yidhaahdaa marka lafdigaas ayaad yani wanaagsan buu leeyahay maxaa yeelay haddii isticmaalul aaaar la yidhaahdo wuxuu leeyahay faqad yatawahamu waaxidun ana isticmaala hiyaabihi wacimaamatihi wamaa ashbaha dalika yani in nebiga yani maaragtay dharkiisa soo isticmaali jiray cimaamada soo u xiran jiray wixii lamida ah ayaa laga yaabaa in isticmaalka uu soo gala baan dhihi lahay buule marka laakiin idaa qulnaa itibaaca alaathaar aathaartiisoo la raaca haddaan idhaahno kaana dalika axsana wa awdax iyadaa aad u wanaagsan buu leeyahay waadixnimana badan oo aad u muuqasho badan weeyaan tacaahud almaxfuudaati ee qodobka sagaalabaatanaad wuxuu leeyahay tacaahud almaxfuudaati waxyaalaha aad xifdisay yani muaahad tacaahud aad ku samaysay ku noqnoqosho wey ku celcelin waa tacaahudka waxaa la yidhaahdaa maalan hadda beer baad leedahay beer baad abuuratay maalan tusaale ahaan beertaas aad abuurto markii aad galley baa abuuratay masaga abuuratay waxu miro dhalinayaad soo abuuratay dhulkii waxaa ka soo baxaya geedo kale ayaa la soo baxaya geedahaas waxay la qaybsanayaan biyihii iyo maaragtay eh, wixii yani wixii ku jiray dhulkaa ku jiray oo dhan baa geedahan la wadaagaya geedkan adiga aad rabto inaad miraha ka marka maxaa u baahan tahay si miro wanaagsan ay kuugu dhashaan waa inaa wixii wax la qaybsan lahaa yararka iyo cawskii inaad iska wareejiso ka fasho o ka xaaqdo tacawudka sidaas la ka warqab ina ilaaliso geedki waxa lamida ah geedki baa baxay geeda ku dhashay geedkan hadaadan taabanin oo faraha ka qaado oo iska weynaado waxa dhici karta laan inay xagga u baxdo laan kale xagga u baxdo hoos oo dhan inaad meel aad harsato aad ka weeydo geeduhu hoos ku baxaan laakiin geedka markii laamahan hoose ka jarto laanta hoose ka jarto laamihi kore ilaa waxa ku soo bixi doono geed weyn oo la harsada ku soo baxay taahudku waa ka shaqayntaas waa yaa la yiraahdaa marka waxyaalihii aad soo xifdisay muahad maaratay mahfuudaadkaadii aad soo xifdisay ilaalidoodii iyo ku cilcilintoodii ku noqnoqoshadoodii ayaa laga rabaa tiibu ku amraya wuxuu ku yiri taahad ilmaka ardayahu talib ilmiga taahad ku laablaabo oo ku noqnoqo ku cilcili ilmaka ilmigaada min waqti ila aakhar min waqti ila aakhar waqti waqti kalaba yaani ila waqti haka joojinin haddaad ari mar mar kale ari mar kale ari ku noqnoqo ilaa maskaxdaada uu la qabsado laakiin in hal mar inta marta aad iska tiiriso muxuu noqonaya waxay dhihi jireen marartu la adri sooma dhihi jirin waa maray mana aqaanay kaa noqonaysa taasoo kale se iskaaga noqonin mucaahadaa lagaa raba tacaahud baa lagaa raba inaad ku noqnoqoto faina cadama tacaahudi ku noqnoqosho la'aanta iyo ilaalin la'aanta iyo muraajaca la'aantu waxa weeyaan وعنوان الذهاب للعلم مهما كان علامده وحو يحيى عنوان الذهاب للعلم علمي تجتانكيسي او كا تغو مهما كان ميل كسبه ميل الله مشروع هذا انه كدينيه اي دليل او تahay weeyaan marka taahudka waxa uu ku noqnoqoshada badan waxa weeye wax badan bay qofka u tartaa wax badana dadka miaalan ugu soo qaadi jiray markii shayga takraarka la ku celcelinta waxaa ugu soo qaadaa waxay dhahaan atakraaru yajcalu alximaara faqiihan ay dhahaan ku celcelinta haddaa ku noqon yani ximaarka waxaa dameerka waxaa la yidhahdaa xayawaanaadka midka ugu baliidsan waa ugu damiinsan ay oo ugu fahmada xun ayay dameerka ku sheegaan laakiin haddana markii shayga lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo faqiihuu noqonaa dameerka laftiisa mid wax fahmuu noqonaa waxaa arki jiray idinka meedan soo gaarin aniga xawar markaan joognay ceelala biyaha laga shubi jiray ceelal ceelka marka dameeraha ah, lagu dhaamiyaa dameeraha waxaa la saaraya afar tanag ama fuusto ayay saaraan cidaana ceelkaana biyaha laga qaada cidaana loo shubaaya cidaan kale loo shubaaya ciddaasaa loo shubaa bari sidii oo kale saadama sidii oo kale dameerka maanta waa baranaya ninkii waa ka haraya isagoo iska socdo cidduu ka shubi jiray hor istaagaya bari cidduu shubi jiray hor maxaa keenay تكرار كي كنا نقشرها كنتي مركا التكرار يجعل الحمار فقيها إلى وحي كلا دهان حتى تكرارك يقطع الجبل بوره جبية هذا فيري حرق حرق يركع عيال الشمال عيال الش عيال مركا لشوبة يسمعك وحلو دقا دقا حلو دقا سماه wadaanta oo biicaalka lagu soo shubayana xariga lagu xiraa xarigaas waxa lagu soo jiidaa ee dhagaxii baa lagu soo jiidaya uu saameeyay dhagaxii waa soo jiiday wadaantan tu kale ku soo jiiday waa qormay dhagaxii inta jeexmo gudaha soo galay waa dhagax hadda wax ka adag aan jirin way maxaa inuu jeexmo gaarsiiyay ku celcelinta lagu celceliyo way marka shay kasto adag hadaad marku celiso laba ku celiso saddex ku celiso afar ku celiso marka damada ka adkaanay waa jabinaysa way marka tacaafudka sidaas loo jeedaa wuxuu yiri aan ibn umar radiyallahu anhuma aan nabiy sallallahu alayhi wasallam umar abdullah ibn umar allah ka raadnaba isagii abihiisa waxa laga wariyay ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaala rasuulka alle inuu yiri salawaatu allah wassalaamu alayhi inma mathalu saahibi alqur'ani kamathali saahibi alibil almu'qala in aahada alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat inma mathalu saahibi alqur'ani quraanka qofka u saaxibka ah quraanka xibdiyay oo ku jiray xaalkiisu wuxuu lamid kamali saaxibi ibili mucqala geel yani qof geel u saaxiib ah geelaasoo la dabray geel kuu dabranoo kuu xirxiran nin leh oo kalebuu qur-aankii qofka saaxiibkiisa ihi oo la mid yahay geelaasoo la mid yahay qur-aankaad soo xifdisa soo maha haddaadan qur-aankii marka kana geel ku xiran oo kale ayuu ku tashbiihiyey muxuu marka nabiga yidhi in caahada calayha hadduu geelaas ilaaliyo oo oo awrtaas geela oo qofku ka shaqeeyo ka warqabaahi amsakaha awrtii geeli wuu haysan geeli wuu haysanaya wain aطlaqa hadduu iska sii daayo xarig uusan ku xirin dahabat geeli awrtii way tegi geeli waa tegaya geel aan ku xaraysnayn xore kuugu jirin oo xarig kuugu jirin ma ku joogayo waa ka dhaqaaqaya quraankuna sidoo kale way wahaakada kullu ilmin ilmi kasta kulligi hadaadan taahud ku sameeynin oodan ilaalin oodan muraajaca ay ku noqnoqosho sameeynin waa tagaya rawahu shaykhan bukhari iyo muslim baa soo saaray wa malik fi muwatta'i imam malikna kitabkiisa muwatta ayuu ku soo saaray marka quraanka markuu nabiga ka hadlayay kaleey salaatu wasalaam geelaasoo kaleo kuugu xiray haddaadan qur'aanan xifdiyey kuna akrina maayo ku noqnoqon maayo waa kaa baxsan cilmi baan soo urursaday kumana noqnoqoninoo kuma aanan celcelin waa isdaynaysaan cilmigaasi wey wuxuu dhihi jiray xadii imaam buhaari imaam muslim xadii abi muusa nabiga markuu qur-aanka ka hadlayay asagoo dadka muslimiinta la hadlay wuxuu dhihi jiray tacaahaduu hada alqur'aan war qur'aankan ilaaliya oo ku noqnoqda oo haya فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها اللي نبي الله محمد نفتي قعنتي سكسقنيد قعنت الله يكسقنيد بان كل أرتين لهو قرآنك أشد تفلتا مد بحث شبدا وبحث شبدا مد كودرنا شعبدا من الإبل في عقولها جيل أو لا دبري دبر كاس جيل يعني ما رتي سو دبرين yahay يعني سيده او حرق جيل uga baxsado oo kale mid uga baxsasho badan way وهكذا كل علم wuxuu u baahan yahay taahud iyo ku noqnoqosho ay u baahan yahay hadoosan qofka cilmiga oo muraajac ku sameeynin oo san takraar ku sameeynin waa tagaya cilmiga waa ku dhaafaya وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الحافظ ابن عبد البر bukhaari muslim iyo maalik imaam maalik ba ay soo saareen inama maalu saaxibi alqur'aani bay sharxayaan ayuu ka hadlayaa wa fii hada alxadiidi xadiidkan oo qur'aanka arrintiisa ka hadlaya daliilun daliil weeye wuxuu daliil u yahay calaamo u yahay calaa ana man lam yatacaahad cilmahu qofka aan cilmigiisa ku noqnoqonin oon ku celcelinin oo aanan ilaalinin dahaba canhu cilmigii inuu dhaafay ay yani qofku doonaba ha ahaado wey man kaana qofku doonaba ha ahaado ayadu waa tii tafsiiriyada ahayd weyaan man kaana w yani qofku doonaba ha ahaadee qofka aanan cilmigiisa muraajaca ku samaynin oo aanan ku celcelinin cilmigaas inuu ka tegayo daliil u yahay weyaan lianna cilmahum saxaabada cilmigoodu kaana cilmigaasi wuxuu ahaa dalika alwaqta waqtiga yani qur-aanka oo ilaahay nabiyulaahi maxamed usoo dhiibay cilmigoodi kaabuu ahaa yani marka waa iska ilaaq iyo yani cilmu xadiina ku dar sunadii nebiga maxaa yeele laba waxyi waay labadaa waxyiba cilmi u ahaa way sunnadii nebiga oo shaarixa ahayd lilkitaab iyo qur-aankii waktigoodii la joogay cilmigii ay lahaayeen kaasuu ahaa faida kaana alqur'aanu qur-aankii haddii uu yahay qur-aankii almuyasaru la sahlay oo la fududeeyey alla xaggiisa laga fududeeyey lidikri liajli dikri dikri dartii iyo waanana loo fududeeyey haddiiba uu yahay yadhabu mid tegayo in lam yutacaahad haddii aan la ilaalinin oon lagu noqnoqonin mid kaa tegayaba haddii qur-aankii uu yahay famaa danuka malahaagu muxuu yahay biayrihi wixii qur-aanka ka soo haray iyo xadiikii oo min aculuumi culumti ka mida ah, culumti almachudati la yiiinay macruufka ahayd weyaan almahuda almacruufa yani la garanayay ayagana xaalkooda seebuu noqonaya waa kasii fog yihin qur-aankii ilaahay ba sahlooyo yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri naloo fududeeyay qofka uu xifdin karaahi haddawba sidaa u baxsanayo culumti kaleeto maxaad u balaysaa xaalkeedii oo kasii fog tahay aad kaaga baxsanaysaa wey wa khayru lculuumi culuum midda cilmi la bartaa kan u wanaag badan maa dubita asluhu wastudkira farcuhu maa cilmi wey dubita la xifdiyay oo la koobay asluhu asalkiisa yani la koobayba maa xufida asluhu saasoo kale wey asalkiisa mid la xifdiyey oo la koobay weeyaan wastudkira la xusuusto arcuhu farciisana la xusuusto kaasaa la yidhaahdaa istudkira arcuhu farciisana marka cilmi kan ugu wanaag badan waa midka asalkiisa na mar walbaba xifdisan yahay furuucdiisana la xusuusanayo aan la halmaamaynin weeyaan waqaada hogaamiyo ila allahi tacaala cilmigaasna allah ku gaarsiiyo rabbi kuu hogaamiyo cilmiga ku hogaaminayo rabbi ku gaarsiinayo radihiisii kaasaa la yidhaahdaa wadalla tusinayo calaa maa yardaah allah waxa uu raadiga ka yahay inuu ku tuso khayr alculuumi waa taa weeye culuum la barto midda yacni kan ugu wanaagsan horta waa shayga aad asalkiisii xifdisay qur-aanka aad adiga xusuusan tahay uma cilmigaas oo kitaabkii iyo quraankii iyo culumtii iyo shareecadu aad baratay mid ilaahay kugu hogaamisa jihadiisa ku gaarsiisa ay tahay allah iyo wuxuu rabbi raadi ka yahay aad ku baranayso culumtaas waa muxuu ilaahay raadi ka yahay muxuu rabbi ka caroonayaa inuu qofku garanaya baa la rabaa inuu qofku garanayo ayaa la rabaa weeyaan marka marka qofka hadduusan cilmigiisa tacaahud ku samaynin sida aan soo sheegnay sida beertaadaba haddii aadan markaad eh, maaragtay galeydaada masagadaada aada abuurato aadan falin oo wixii dhinacyada kaga yiilay cawskii wax la qaybsan lahaa aadan ka ilaalinin oo doogaas inuu u dhinto ay suuragal tahay ayaa haddii aadan cilmigaada tacaahud ku samaynin oo ku noqnoqonina oo aadan ku camal falin sharabbi ku gaarsiinaynin oo rudihiisa ku gaarsiinaynin cilmi aan naafic ahayn oo noqonayo waa dhimanaya way waqala ba'dhum culimada qaar kood baa waxay yiraahdeen kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa ila dhullin masiruhu hada aad qiimo badan way waxay yiraahdeen kullu izzin sharaf kasta kulligii لم يؤكد شرفتاس لم يؤكد ان lagu xoojinin biilmin ilmi aan lagu xoojinina fa ila dhullin dulli iyo ihaano ayuu masiiruhu meesha ugu dambaysa uu noqonayaa wey dulli u dambaynaya marka shay kastaahi oo sharaf lagu gaaro waa inuu yani shaygaas waa inuu cilmi ku sugan yahay waa inuu cilmi ku dhisan yahay haddousan shaygu cilmi lahayn cizigaasi haddousan cilmi la jirin cizi ma aha sharaftaasi haddaysan cilmi la jirin cilmi ma aha waxa u dambaynayo dullibaa u dambaynayo weya hadal xikmo ah weeyaan kullu cizin lam yuakad bicilmin cizi kastood aragto haddii aanan lagu xoojinin shay cilmiya uusan cilmi wadan waxaa weeye dulli unbaa u dambeeyo wey wax jahli ma socdo shaygii jahliga ahay iyo jaahilkaba ma soconayaan waxaa u dambeynaya ihaano iyo dulli baa u dambeynaya marka waxaa la rabaa yacni cizigaadii iyo sharaftaada inaad cilmigan ku ilaaliso cilmigiin inaad tacaahud samayso oo ku noqnoqoto ood ilaaliso ayay u baahan tahay weyaan hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin